bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى <clears throat> آlih وaصxaabih أجmaciin ama bعdu qala اlimam الbkhariyu raximah اllah tacalى babun almarأة raaciyaة baabun ay hada kani baabun baab weeyaan almarأatu haweeneyda raaciyatun weeyaan mid raaciyo ah oo loo diray wixii markaa laga shaqo yeelay inay ka shaqayso laga la amray tu loo diray qaala xadahanaa abulyamaan wa huwa alxakamu bnu naafic qaala ahbaranaa shucayb bnu abi xamzata can الzuhriyi qaala ahbaranii salimu can ibni cumar anahu samica rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka uu maqlay yaquulu isagoo dhahayo kullukum raacin dhammaantiin waxaad tihiin raaciyaal kuwa shaqo loo diray wa kullukum mas-uulun can raciyatihi dhammaantiinna kula su-aalayo waaye wixii loo diray alimaamu raacin wa huwa mas-uulun can raciyatihi wاrajulu raacin fii ahlihi wاlmarأatu raaciyat fii beyti zawjiha wاlkhaadimu fii maali sayidihi samictu haؤulaءi can الnabiyi sal ا l slam nebigan ka maqlay kuwan waaxsibu nabiya sala allahu calayhi wasalama qaal waxaan malaynayaa nebigu inuu yidhi waalrajulu fii maali abiihi ninkuna aabbihi maalkiisa raaci buu ka yahay sidaana waa malaynayaa buu yidhi inta horena waa ka maqlay buu jasmiyey ayb xadiidkan musanifka kitaabu lcidqi min saxiixihi ayuu kusoo saaray bi sanad weliba sanadkan kan ayb sanadkanna wuxuu ka mid yahay asaaniida la yidhi asaxu lasaniid azuhriyu can saalimin can ibni cumar ayb tarjamada macnihii u tarjamayna waa ku jirtaa walmar'atu raaciyatun taas fii beyti zawjiha macnaha laga kala wadana khataabi waa tii aan soo marnay mid kastaa raacinimada isku miday ka yihiin laakiin waxa loo diray baa kala duwan qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllah baabun man sunica ilayhi macruufun falyukaafihu qofkii macruuf loo sameeyo falyukaafihu ha abaalgudo ninkii wax wanaagsan loo sameeyo ha abaalgudo falyukaafihu ha abaalgudo ayb qaala xadaanaa saciid bnu cufayr qaala xadaanaa yaxya bnu ayuuba can cumaarata bni ghaziyata wa huwa cumaarata bnu ghaziyata almadaniyu laa ba'sa bihi akhraja xadiidahu albukhaariyu tacliiqan wa muslim walarbaca can shuraxbiilin mowla alansaar ninkan waxaa la ihaha shuraxbiil bnu sacdin abu sacd almadani saduuqun ikhtalata biakharah ikhtilaad baa ku dhacay markii dambe akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi lmufrad wa abu daawuud wa bnu maaja sida badan marka dadka ikhtilaadka ku dhaco dhowr nooc baa loo qaybiyaa qayb ayaga ikhtilaadku ou ku dhacay muddo yarna ou haayey muddadaas yarna aan waxbaba laga warininba kuwa noocaas waay qayb kalena waxa ay yihiin kuwa iyagu markaa awalba daciif ahaay haddana ikhtilaad ku yimid kuwaas ayagu waaba sii daran yihiin qayb kalena waxa ay tahay kuwa awal hiqaad ahaa ikhtilaad ku dhacay marka kuwaasi xadiidkoodii bacda alikhtilaad iyo qabla alikhtilaad kuwa loo kala saaro oo haddii marka qabla alikhtilaad intuunan ku dhicin dadkii wax ka wariyey waa la aqbalaa riwaayadooda qayb kaloo mukhtalidiinta ka mida oo iyagana waxaa jirto ikhtilaad uu ku dhacay muddana uu haayey laakiin laga joojiyey riwaayada oo dadkii markaas ama ilmahooda ama dadkii ku dhowdhowaa ay ka xayireen inay xadiid dambe wariyaan bacda alikhtilaad <clears throat> afartaas qaybba waa leeyahay xaafid alcalaa'i risaalow leeyahay la yidhaahdo kitaabu lmukhtaliiin isaga marka afarta qeyboodu u qaybiyaa mukhtalitiintao dhan uu sheegaa nooca ay yihiinna inta badan waa sii sheegaa marka qofkan ikhtilaad baa ku dhacay marka la yidhaahdo kitaabkaas muhiim waa in la aado kitaab lmukhtaliiin lilxaafid alcalaa-i ayaa la yidhaha risaalo yar ayb rag kalena waxay ka qoreen sibd ibn alxalabiya kamida waxaa kamida waxaa ka mida waxaa ka mid ah alkawaakib nayiraat ninka iskale way badan yihiin marka taas ibnulkayaal saas oo kale marka meelahaasaa la fiiriyaa can jaabir bni cabdillaahi alansaariyi qaala qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu yidhi man sunica ilayhi macruufun qofkii macruuf loo sameeyo falyujzihu ha gudo ayb ha u gudo fain lam yajid haddii uunan helaynin maa yujzi'uhu wax uu ugu gudo falyusni calayhi qofkii ha ammaano fainahu idaa atnaa calayhi hadduu ammaano korkiisa faqad shakarahu wou ku shukriyey wain katamahu haddii uu qaryana faqad kafarahu waa abaal dhacay waman taxallaa qofkii isku qurxiyo bimaa lam yucda waxaan la siininna fakaannamaa labisa thawbay zuurin wuxuu la mid yahayba qof laba maro oo been a ah labisan oo kale ayb xadiidkan qaarkiis abu daawuuda wariyey kitaabul raawiga jaabir ka warinayana can rajulin buu yidhi waa ibhaamiyey markuu xadiidka wariyey kabacdi buu haddana inuu shuraxbil yahay sheegay abu daawuud ayb alimaamu tirmidina sidoo kale waa wariyey xadiidkan fii kitaabi albiri wasila min jaamicihi ayuu ku wariyey baabu maa jaءa fi lmutashabici bima lam yucطa tirmidi marka wuxuu ka keenay xadiidka min طariiqi ismaaciil bni cayaash can cumaarata bni ghaziya can abi zubayr can jaabir marka muhiim waay riwaayadan marka oo tirmidi lianna jaabir ninka ka warinaya wuxuu ka dhigay abu zubayr halkaana shuraxbiil baa noo taal sanadku laakiin waa daciifo ismaaciil ibnu culaya ismaaciil ibnu abi ismaaciil ibnu cayaash ayaa ku jiro waxaana uu ka warinayaa cumaarat eh, bnu ghaziya oo isaga ah eh, madani ah marka ismaaciil ibnu cayaashna hadduu ka wariyo eh, idaa rawaa can gayri اlxijaaziyiin xadiidkiisu daciif u ahaa saasoo ay tahay haddana waa waxaa la yidhi riwaayada maxfuudka ah waa shuraxbiil in la yidhaahdo abu zubayrku waa qaladna waa la yidhi lanna xadiidku makhrajkiisa mid waaye cumaaratu bnu ghaziya yaa xadiidka udubdhexaad u ah sheekhiisuna waa shuraxbiil mawla alansaar maahan marka yacni abu zubayr meeshaan ayb marka almaxfuudu shuraxbiil baa marka riwaayada sidaa in la yihahdaa maxfuud ah abu zurca sidaasuu yidhi abu zurcat araazi raximah llah ayb ayb marka eh, xadiidku macaanidiisa siyaabo kala duduwan buu usoo arooray marka xadiidku isagu waa saxiix laakiin sanadkan hadda shuraxbiilna waa ku jiraa oo ikhtilaadka ku dhacay eh, midkan kaleo tirmidina isaga ismaaciil ibnu cayaash baaba ku jiro madani buuna ka warinaa sanadka marka xadiidku waa daciif laakiin matnigiisu wou ansaxay nacam ayb waxaana laga qaadanaa xadiidka marka aadaab ah qofka qofkii wanaag u sameeyo inuu u abaalgudo haddii uunan u abaalgudi karin inuu ammaano ammaantaas bacdi riwaayaat ha u duceeyay leedahay haddii loo duceeyey waa la ammaanay wanaag baa lagu sheeg sheegay inuu marka wixii uu markaa ka faa'iidaystay ama uu ka helay ee wanaagana markaas uu ku ammaano ayb taasaa la rabaa ayb haddii marka wain katamahu haddii uu qariyana faqad kafarahu waa abaal dhacay qofka marka haddii aad wax ka hesho wixii faa waxaad ka heshay inaad isaga ku sheegto oo aadan ku qarinin ayb haddii laakiin aada iska dhigto faa'iidadii iidadii inaad adiga la timid meeshii aad ka keentay iyo qofkii yidhina aad iska ka jeesato waxay noqonay abaal dhacyo lama ogolo marka walidaalika culummadu waxay yaqaanaan marka ay wax qorayaan ama ay keenayaan ciddii ay ka soo naqliyeen waa sheegayaan qaala fulaan kada ayay leeyihiin marka qofkaasina waa loo duceeyaa waxiisana waa lagu sheega laakiin qofka un in wax laga faa-iido aanna loogu duceynin laguna ammaanin laguna sheegin sax ma aha waa kufraanu nicam ayb waman taxallaa bimaa lam yucda qofkii isku qurxiyo oo isku xalladeeyo wax aan la siininna fa kaanamaa labisa thawbay zuurin qof laba maroo been a labisan oo kale ayuu la mid yahay ayb markaa qofkii macruuf loo sameeyo falyukaafihu xadiidka tarjamada xadiidka mudaabaqadoodu daahir qaala xadaanaa musadadun wa huwa bnu musarhad qaala xadaanaa abu cawaana mararka qaar baa dhici karta qofkii sabab min al asbaab inaan loo sheegin inta faa'iidadii isaga laga soo helo sabab min al asbaab inaan loo sheegin sababtaasna inay tahayba sabab sax ah waa iska suuragal sababtaasna waxay noqon kartaa matalan qof baa la rabaa in wax loo sheego wax laga dhaadhiciyo fawaa'id la siiyo fawaa'iddaas marka haddii laga soo maro qof nin caalima ah ama nin sheekha oo kale waxaa laga yaabaa inuusan wixii qaadaninba haddii laakiin aan magaciisa loo sheegin inuu qaataa laga yaabaa wixii khayrka ahaa ee markaasoo kale marka waa layska qarinaa qofkii faa'iidada iska lahaa si ninkaanu uu u qaato khayrka leanna khayrka in la qaataa maqsuudku muhiimku intaas u ahay ninkii aan la sheeginna khayrkaas ka faafay kor iyo hoos ajar la-aan ma noqonayn marar badanna waa sameeyaan ahlucilmiga qaar baa qof bay faa'iide ka keenayaan waxaa laga yaabaa inay qariyaan liajli waxay u qarinayaan dadkan la rabo in loo faa-iideeyaan rabin qofkaas haddii marka loo sheegana waxaa laga yaabaa inuunan ku tadaburin ama fiirinin xataa faaiidadaas kaasoo kale marka haddaad dacwadiina ka gudato markoo wax fahmo un aada u sheegto waa dambe war faa-iidadaas waxaan sheikhaasa ah iska lahay ka fiican sidaas aaday u fiican ayb dadka qaara ah wuxuu gaarsiinaa tacasubka meel aada u fog sheekh cabdiraxmaan ilmucallimi baa wuxuu yidhi hindiya isagoo joogaa nin aad caalim u ahoo shanqiid ka yimid xamsata shanqiiti la yidhaah ayaa gurigayga yimid buu yidhi markaasaan masaa-ili waxbaan baxhi samaynayna aad buu ibnu taymiya u necbaayo yidhi marka ibnu taymiya maba u sheeguu yidhi marka buxuustiina marka ibnu taymiya yaa tiisi waay ayar marka waa ka qariyaa uma sheego waa ku qancaa marka markii dambe wuxuu arkay buu yidhi kitaab ibnu taymiya gurigii yaal markaasuu wuxuu yidhi guri kitaab ibnu taymiya leeyahay weligay isma dhihin yacnii adoo og ama yacnii inaa yacnii inaan baryo oon seexdo guri kitaab ninkaa leeyahay yaallo waa waa aaday iigu xun tahay marka aadaan uga xumahay yidhi gurigaagiio kitaabkaas yaalla inaan baryo nin marka meeshaas taagan daad maanta dhan tiraa qaala bnu taymiya qaala bnu taymiya muxuu fahmaa marka inaa inta ka dayso wixii saxda ahay u sheegtaa fiican waa damba asagu hadduu rabo iska arko ayb haddii marka qasadkaas dhib ma laha in loo qariya iyadu waa maqsuud sharciga nacam laakiin nacayb qofka la nacaayo maya ayb qaala xadaanaa musadad abaaldhacyo loogu samaynayo darteed qaala xadaanaa musadadun wahuwa bnu musarhad qaala xadaanaa abu cawaanata can اlacmash can mujaahidi can ibni cumara qaal qaala rasuulu اllahi sal l slam man istacaada biاllaahi qofkii ilaahay magan galo faaciiduuhu magangeliya yani ninkii alle idinka magan galo magangeliya waman saala billaahi qofkii ilaahay wax idinku weydiistana faacduuhu siiya waman ataa ilaykum qofkii idinla yimaado xaggiina macruufan macruuf qofka idinla yimaadana fakaafi'uuhu u abaalguda fain lam tajiduu haddaydnan helaynin fadcuu lahu ilaahay u tuuga xataa yuclama xataa yaclama ilaa uu ogaado qofku ama la ogaado an qad kaafa'tumuuhu inaad u beegtoonteen oo aada u abaalguddeen ayb xadiidkan abu daawuuda wariyey an min ariiqi cuhmaan bni abi shaybata can jariir can lacmash bihi ayb nasaa-ina fi sunan اlkubraa ayuu kusoo saaray weliba nasaa-i wuxuu ku daray asaga waman istajaara biاllahi faajiiruuhu ninkii alle idinka yani idinka magangalo magangeliya marka macnuhu waxay tahay waa min tamaami tawxiid waxaa ka mid a qofku haduu alle kaa hoos galo adoo ilaahay tacdiiminaya inaa iska daysid war hebelow ilaahan kaa magan galay idaa iska daama wax kastood u qabtaba daa leanna maxaa yeelay tacdiim lilaahi baad samaynaysaa ku sugan waxaa kaloo sidoo kale ka mida eh, qofku haddii uu ku yiraahdo eh, haddii uu ilaahay wax kugu weydiisto uu ku yihahdo war ilaahay dartiis waxasi waxaas ii samey u samey adiga markaa fiirinin qofka ee allaad weyneynaysaa min tamaami towxiid sidaasaa ka mid a ayb maxalu shaahidka marka waman ataa ilaykum macruufan fakaafiuuhu ninkii wanaag idinla yimaado u beegtooma oo yacnii u abaalguda haddaydnan u abaalgudi karin u duceeya baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man lam yajid ilmukaafa'ata abaalgudka qofka aan helaynin falyadcu lahu ha u duceeyo labada tarjamo ismale marka tii hore waxay ahayd ninkii macruuf loo sameeyo ha abaalgudo midaanna wuxuu u tarjamayaa ninkaan abaalgudi karin ayay tarjamada u guntan tahay hadda wuxuu samaynayaa waa ducayna ayb oo jazaaka allahu khayran bouba dhahayaan qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil wahuwa abu salamata tabudakiyu qaala xadaanaa xamaad bnu salma can haabitin wahuwa haabit bnu aslam albunaani can anasin ana almuhaajiriina qaaluu muhaajiriintii waxay dhaheen yaa rasuula allah dahaba alansaaru biljri kulih ansaartii waxay la tageen ajarkii dhammaantiis yani iyagii baana marti soo horay sadaqadii xoole iyaga magaaladooda la jooga xoolay bixinayaan jihaadkiibay wax badan ku bixinayaan inagiibay waiyagii bay wax siinayaan muhaajiriintii cibaadaadkiina waa la samaynaya qaala waxau yidhi nebiga laa maya maa dacawtum ullaha lahum intaad alla u tuugaysaan lama aynan tegin iyaga keliya oo idinkana ajar waa helaysaan waa intaad alla u baryaysaan wa atnaytum calayhim bihi ood ammaanaysaan ood ku ammaanaysaan arrintaas qaala waxa uu yidhi laa maya maa dacawtum ullaha lahum intaad alla u baryaysaan wa athnaytum calayhim aada ammaanaysaan bihi ixsaanka iyo wanaagga ay sameeyeen aada ku ammaanaysaan ayb ayb marka ducadii iyo ammaantii waa inuu sameeyo marka qofkii abaal loo galay marka haddaa adigii ducaysid adigiina ajarkii waad la qaybsanaysaa waa helaysaa ayb xadiidkan abu a wariyey kitaabuladab ayuu kusoo saaray annasaa-ina fi sunani اlkubraa ayb marka eh, xadiidku marka wuxuu tilmaamay macnihii loo tarjamay oo ah aadaabti eh, oo ah ducadii in loo duceeyo qofkaan loo heli karin eh, abaalgud aan loo heli karin wabilcagsi markaad haddii aan la abaalgudinna oo qofku uu nicmadii qofkii u ixsaan falay ou inkiro ku yacnii uu ku abaal dhaco abaaldacyada iyadoo de waxay leedahay ciqaab nebiga sal ll ly slam naagaha markuu yidhi waxaad ku badantihin innii ra-aytukuna akara ahli naar ahlu naarka inaad u badantihiin aan idin arkaa maxaan ku galnay nebigu sal lla ly slam wuxuu yidhi tukhirna allacna wa takfurna alcashiir sawjkiinna ixsaanka uu idiin galo waa abaal dhacdaan lacnadana waa badisaan abaal dhacyada marka naaraa lagu galaan ayb abaaldhacyada midda ugu xunna waxay tahay qofku markuu qofkii hanuuniyey oo sabab u noqday inuu khayr helo ama uu yacnii khayrka arko qofkii sabab ugu noqday markuu abaal dhacana waa ugu sii daran tahay lanna kaasi badbaadadaaduuba ka shaqeeyey badbaadadaadii aakhiru ka shaqeeyey dadka zamankan joogana aktarkooda abaaldhacyadaa ku badanba ayb soomaalidana maba kusii jirtamaba kusii jiraanba ayb wuxuu yidhi marka eh, xadiidkan marka macnahaasuu leeyahay haddii laga taga aadaabtanna maahan inay iska sunno tahay haddii laga tagana waxaas cuquubadaasa imaanayso baabun ay hada kani baabun baab weyaan man lam yashkur innaas dadka qofkaan u shukrinin dadka abaalka kuleh ninkaan u mahad celinin qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil wahuwa abu salamata tabudakiyu lminqariyu qaala xadaanaa arabiicu bnu muslim wa huwa aljumaxiyu abu bakr ayaa kunyadiisa la dhahaa abu bakr albasriyu hiqat akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi lmufrad wamuslim abu dawuud wاtirmidiyu wاnasaa'iyu marka ibnu maajah baan ka warinin iyo bukhaari oo aan saxiixa uga warinin ayb qala xadaanaa mxamed bnu ziyaad wa huwa mxamed bnu ziyaad alqurashiyu اljumaxiyu mawla cuثmaan bni madcuun hiqatun akhraja xadiidahu asxaabu lkutubi sita can abi hurayrata can اnabiyi sal l slama qaal laa yashkuru llaha alla kuma shukrinaayo man laa yashkuru nnaasa qofkaan dadka ku shukrinin kanaan dadka ku shukrinaynin alla ku shukrin maayo xadiidkan marka laba macnuu leeyahay hadda waa khabar meeshaan laa yashkuru llaaha alla kuma shukrinaayo man laa yashkuru nnaasa kaan dadka ku shukrinaynin khaaabi wuxuu yidhi macaalimu sunanka uu ku yidhi hada alkalaamu yuta'awalu calaa wajhayni laba macnaa lagu macnaynayaa buu yidhi axadihimaa ana man kaana dabcuhu wa caadatuhu kufraana nicmati اnnaasi wa tarka shukri limacruufihim kaana min caadatihi kufraanu nicmati اllahi wa tarku shukri lahu subxaanahu yacni qofka caadaystay dadka inuunan u abaalgudin ounan ku shukrinin dabcigiisa sidaa ka dhigtay ka caado dhigtay de inuusan u abaal noqaynin baa marka yaa caadadiisu ay tahay haddii marka ninka dabcigiisu ou noqday dadka nicmadooda inuusan u shukrinin caadadiisu waxay noqonay allana inaanu u shukrinin marka laa yashkuru llaha man laa yashkuru nnaas ayb macnaheedu saas waay hadduu ka caado dhigtay dadka inuunan u shukrinin allana u shukrin maayo dabcigaas xunbaa wuxuu gaarsiinayaa sidaas ayb macnaha labaadna waxa uu yidhi wejka labaad ana allaha laa yaqbalu shukra alcabdi calaa ixsaanihi ilayhi ida kana alcabdu laa yashkuru ixsaana annaasi wayakfuru macruufahum yani waxay tahay marka alla ma aqbalayo way addoonka yacnii shukriga ou addoonka u shukriyo ixsaanka ou alla u galay dartii ou ugu shukrinayo alla ma ka aqbalayo addoonkaas mar haddii dadka uu abaaldhacyo ku samaynayo labadaas macnaa ku jirta hadaa dadka abaaldhacdood alla ku shukriso aqbali maayo alla marka shukrigaagaas ayb labadaas macnou khataabi marka uu xadiidkan ku ayaa lagu lagu macnaynayaa buu yidhi ayb marka waa khatar labada kolba dadka ninkii caadaysta inuunan dadka u abaalgudin allana ma u abaalgudayo laa shaka ayb leanna qofka insaanka wixii ka qaalib noqdo unbau dabcigiis ou noqonayaa ayb marka qofka inuu isbara maa walidaalika waxaa fiican qofku markuu wax kuu sameeyo jazaaka allahu khayran taada inay daba socoto oo yacnii inaad ku shukriso inay daba socoto xataa caqliga saliimkaa saasuu keenaa umam aan muslimiin dadaan muslimiin ahayna xataa waxay u arkeen arrintaa arrin fiican inay tahay wax markii loo sameeyo qasab waxaa ah inuu yidhaahdo shukran waa mahadsan tahay inuu yidhahdo xataa yacni isagu diin iyo ajir raadsi kama aha laakiin qof isku ku daneeyey adiga oo yacni qalbigiisii ku siiyey oo ku daneeyey ama wax kuu soo qabto ama wax ku siiyo ama yacnii talaha ku siiyo siduu doonaba ha kuu daneeyee de wuxuu kaa mudan yahaa shukran inaad tiraha innaga dadkeenna marka ma lehna taasna waxa ugu badan haddii la sii shib waayo qofkina isagoon xumaan ka wadin laa shaka yacni isaga xumaan kama wado oo haddaad tiraa war qofkan maa dhahdid shukran mau quuri la-da waa mahadsan tahay iyo jazaaka allahu khayran maa dhahdeed haddaad tiraadid xumaan kama wado haddaad sii feerisalaakiin innaga yacni waxaad moodaa luqadeenni waa ka baxday caadadeennina waa ka baxday dad gaalo ah iska haystaba waxaas marka markii wax loo sameeyaba markaas yani ku hayay marka waa mahadsan tahaydas inagii marka yani carabtu waa ku badan tahay jazaaka allahu khayran xayaaka allahu waxyaabo badan bay dhahaan iyaga afkoodii luqadoodii maadaama luqada diinkana yani luqadii uu ku yimidna ay tahay dhaqan horena waa un waa isfiirsanayaan dhaqan horo yacnii saxaabadii iyana ay fiirinayaan waa isaga badan tahay marka waxaa la rabaa marka in la bedelo dhaqanka oo wixii fiican marka lala imaado qofku markuu abaal iyo ixsaan kuu galo jazaaka allahu khayran taada ay daba taalla kitaabka in layska aqriyo lagu dhaqmin qofku is adkeeyo macno ma samaynaysa soomaalidu marka ibtiladeenna waxay noqotay is adkayn waxa la yihahda isgejis waxaad moodaaba hadduu yihaha qofkii jazaaka allahu khayran iyo shukran iyo war ninkan waa maxay laleyn waa ismiskiinina ninkaani maxay tahay laleyn waa dhaqan marka qallafsanaan iyo geeljirnimo yaa iska socota kii diinka bartay xataa ma samaynayo saas yaa la yeeli meeshaas marka eh, laa yashkuru llaha man laa yashkuru nnaas alla kuma shukrinaayo qofkaan dadka ku shukrini qala xadaanaa muusa bnu ismaaciil eh, ayb qala xadaana rabiicu bnu muslim qala xadaanaa moxamed bnu ziyaad can abi hurayrata can nabiy sal l slama qaal nusakha qaar saasay dhigayaan qaarna waxay dhigayaan wabihi ama wabihada lisnaadina kuwaa dhigaya ayb can الnabiyi sal ا l slama qaal qaala allahu tacaala alla wuxuu ku yidhi linafsi nafsadiiba wuxuu ku yidhi ukhrujii bax soo bax qaalat naftii waxay tidhi laa akhruju ma baxaayo aniga ilaa kaarihatan tu wax dhibsanaysa un inaan ahay maahane anoo dhibsanaaya maahane oo nacaaya maahane si kale kusoo bixi maayo meeshaan marka qaala allahu tacaala linafsi nafsad kastaa loo jeedaa hadda nafsad mucayana ma laga hadlayna iibi sidaasuu yidhi nacam sida uu soo guuriyey eh, almunaawi fi fayd alqadiir alla nafsadii soo bax buu ku yidhi iyadiina ma rabta inay soo baxdo sababtay marka aysan u rabin maxay tahay naftu ay dhimashada u diidayso inay soo baxdana ay u diidaysaa wuxuu leeyahay aiibi eh, macnaha ay nafsada u diidaysaa waxay tahay waxay baratay jirka jirkaas ay ku jirto bay baratay baratay baratay sanawaad bay kusoo jirtay meeshii ay baratay inay ka tagta ma jecla bani aadamkuna saas waa wixii uu bartay inuu ka taga waa dhibe oo in layska gooyo caadada iyo waxa uu qofka bartay wax fudud maaha naftii jirkaagay baratay soo bax ma yeelaysa markaayb xadiidkan marka hadda tarjamada wax shaqaa kuma leh laakiin sanadkii hore ayaa isagana lagu wariyey unba u keensaday bis ayb midkan dambena bukhaari taariikhulkabiirka ayuu ku wariyey taxta tarjamati arabiic bni muslim ayb xadiidkii laakiin see loo jamcina tan iyo xadiidkii ahaa man axaba liqaaa allaahi axaba allaahu liqaa'ahu qofkii jeclaado alla la kulankiisa alla la kulankiisuu jeclaadaa de allana ilaa la dhinto see loola kulmaa waa in la dhintaas uma meeshaana man axaba liqaa allahi baa leeyahy naftiina dhimasho ma jeclo waa laleeyahay see loo jamcinaya midaas marka man axaba liqaa allaahi iyo waa marka nafsadu ay halkan soo gaarto kalxamihii ay soo dhaafto oo qeybkii ay aragto malaa'igtii iyo wixii u bishaaraynaya in aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ikatu anlaa takhaafuu walaa taxzanuu markuu sidaa arko in nafsadii ay baxday jeclaysanay markaas man axaba liqaa allahi axaba allahu liqaahu sidaasaa laga wadaa aimadu ay ku fasireen ayb nebigana xataa uu ku fasiray marka wax isdiidaya male nin walbaa dhimasho oo necab yahay laakiin markay nafsadu kalxanta soo dhaafto ninkii wanaag iyo khayr iyo yani malaa'igta ugu bishaaraysay khayrkaas inuu iska aado jeclaanaya markaasayb ay hada kani baabun baab weeyaan macuunat rajuli akhaahu kaalmada qofka uu kaalmaynayo walaalkiisa halkana mas'alo kale aadaab kalena la baraayo qofku inuu dadka walaalihiisa kaalmeeyo kaalmada marka waxay noqon kartaa bilqowli aw bilficli aw bihimaa hadal inaad ku kaalmayso ficil inaad ku kaalmayso labadii inaad ku kaalmayso da ficil markaan leenahay ogow xataa waxaa soo gelaya dhibkaaga markaad ka markaad ka haysato waa ficil dhibkaaga haddaa ka ceshatid waa ficil waay saan arki doona xadiidka ayb qaala xadaanaa ismaaciil bnu abi uways qaala xadaanii cabduraxmaan bnu abi zinaad wahuwa cabduraxmaan bnu cabdillaahi bni dakwaan ayb wahuwa saduuqun tagayara xifduhu lama qadima baqdaad wa kaana faqiihan waliya kharaaja almadiinati faxumid madiina qallada iyo maalka ka soo baxo beytulmaalka iyo soo galaya ayuu madax ka noqday aad baa loo ammaanay marka nin aad u cadaalad badan oo si fiican dhaqaalahaas u maamula buu noqday akhraja xadiidahu albuhaariyu tacliiqan wamuslim walarbaca can abiihi cabdullaahi bnu dakwaan waaye badana acraj buu ka wariyaa raawiyat lacraj can curwata wa huwa curwat bnu zubayr can abi muraawix abu muraawix alghifaariy ayaa la yidhaha wayuqaalu alleyhiyu almadaniyu qiila lahu suxba suxbuu leeyahay baa la yidhaha wailaa hadduunan suxba lahayna fahiqatun waa hiqo ayb akhraja xadiidahu albukhaariyu wamuslim wanasa'iy wabnu maaja can abi darin can اnabiyi sala اllahu alayhi wasalama qiila yani nabiga waxaa lagu yidhi ayu lacmaali khayr acmaasha tee u khayr badan qaala iimaanu biاllahi alla la rumeeyo wa jihaadun fii sabiilihi ilaahay oo jidkiisa lagu jihaado qiila fa ayu riqaabi afdal luqun ama qof la xoreeyana tee u khayr u fadli badan qaala aklaaha waa midda ugu qaalisan thamanan xagga lacagta aklaahana waa la wariyey aclaahana waa la wariyey laakiin ahlaahada aclaahaadaa badan ayb bilghayn almucjama kushmihani ayaa bukhaariga ku wariyey riwaayada kushmihani aklaaha marka haddii la yiraahdo macnahoodana de waa isu dhow yihiin aklaahaa midda ugu qaalisan way amanan xagga lacagta aclaaha marka la yidhaana tan ugu sarraysa waay amanan xagga lacagta waa isla meesha ibnu qurquul madaaliculanwaarka wuxuu yidhi wakilaahumaa mutaqaarib mutaqaaribaan waa isku dhow yihiin labadaba kilaahumaa mutaqaarib wa anfasuhaa ugu yacnii wanaagsan cinda ahlihaa dadkeeda agteeda ugu fiican qaala waxa uu yidhi afara'ayta bal ii sheeg in lam astadic haddii aanan karin oonan awoodin bacd alcamali acmaasha suusuuban qaarkeed haddaanan awoodaynin waxba aanan samay karin ka waran qaala wuxuu yidhi nabiga fatuciinu daa'ican fatuciinu waxaad kaalmaynaysaa daa'ican daa dayaacin mid dayacan daayacan marka waxay tahay daa dayaacin mid dayacan qof dayacan oo yaad u kaalmaynaysaa bacdi riwaayaatna marka muslimaan filaya saanican uu qof wax samaysan yaqaan farsamada ugu kaalmey aw amase tasnacu waxaad u samaynaysaa liakhraqa midaan wax samaysan aqoonin oo doqon ah kuwaan waxba samaysan karin farsamay waxba aqoonin u kaalmay qaala wuxuu yidhi afara'ayta in dacuftu ka waran haddaan ka taag dareeyo intaas qaala wuxuu yidhi nebiga tadacu nnaasa min ashari dadkaad ka tegaysaa sharta xaggeedaad kala tegaysaa fa inahaa iyadu sadaqatun waa sadaqo tasadaqu tatasadaqu bihaa aad la baxaysid calaa nafsika nafsadaada aad ayaad ka sadaqaysanaysaa xadiidkan waxaa laga qaadanaa ninka caalimka haddii su-aalo dhowr su-aal la weydiiyo yacni sidaa haddii la waayo taa haddii la waayo qofkaasuna uu qof cilmi doona uu yahay inuu u jawaabo waxaa kaloo laga qaadanayaa khayrka khisaashiisu inay badan tahay ayb waxaa kaloo laga qaadanayaa sharta oo aad qofka ka haysato inay camal tahay hadaad qayladaada ka ceshato yacnii ficil inaad ku xumayso qowl aad ku xumayso labada inaad isugu darto haddaad ka celiso khayr meeshaan marka waxaad moodaa in anagu ay daruuri noogu tahay qofka dad uu la nool yahay dadkaas uu la nool yahay wax allaale wixii dhibaaya hadduu ka ceshta ninkaa mujtamaca wax weyn u taray wax aad weyn u taray darisku hadday kala ceshtaan dhibka iyo sharta iyo qowl iyo ficil ama labadaba isku daran wax weynay isu sameyn mujtamaciina marka wax weyn baa u qabsoomaya macaanidaas oo dhan buu marka xadiidka uu keena waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya qofku inuu sidiisaba qof wax kaalmeeyo inuu noqdo qof wax kaalmeeyo inuu noqdo si halkaas marka kala duduwanna marka u kaalmeeyo baabun ay hada kani baabun baab weeyaan xadiidkan marka bukhaari iyo muslim baa wariyeen baabun ay hada kani baabun baab weeyaan lmacruufi macruufka kuwa u saaxiibka ah fi dunyaa adduunyada dhexdeeda ahlulmacruufi weeyaan kuwa macruufka u saaxiibkaa ah fil aakhirati aakhira dadka adduunyada dhexdeeda ahlumacruuf ku ah aakhirana ahlumacruufay ku yihiin dadka adduunyada yacni ku ah eh, ahlumacruuf aakhirana iyagaa ahlulmacruuf ku ah marka arrin aada muhiim u ah waay marka maxaa laga qaadanaya marka eh, mafhuumulmukhaalafaha muxuu noqona qofka adduunyada aan ahlulmacruuf ku ahayn aakhirana ahlumacruuf kuma aha xadiidkana waa sheegi doonaa ayb marka masalada in baraarug fiican loo yeesho qaala xadaana caliy bnu abi haashim abu haashimkaas marka cubaydullaahi ayaa la yidhahdaa ibnu ibraakh ayb qaala xadaana caliy bnu abi haashim wahuwa saduuqun tukullima fiihi lilwaqfi fi lqur'an akhraja xadiidahu albukhaariyu ninkan marka waa lagu hadlay waxaana loogu hadlay qur-aanka ayuu ku istaagay ku waqfiyey alwaqfu fi lqur'aan waxaa laga wadaa masalat lqur'aan markay timid alqur'aanu kalaamullaahi bisuu ku istaagay hayru makhluuqna ma dhahaayo makhluuqna ma dhahaayo u leeyahay ani kalaamullahi bisaan jooga dadkaasaa marka waxaa la dhihi jiray alwaaqifatu waaqifaa la dhihi jiray marka masaladaas marka ninkan taasaa lagu damiyey oo lagu eedeeyey loogu hadlay darteed mana ahan in sidaa la yidhaha alqur'aanu kalaamu llaahi hayru makhluuqin in la dhaho oo tilmaan alle inuu yahay si loo sugo marka masalo muhiima inay tahay xataa dadkii xadiidka warinaya waa saamaysay masaladaas qaala xadaanii nusayr bnu cumara bni yaziida bni qabiisata ninkan nasrun nasrina waa la yidhaha nusayrna waa la dhahaa wa huwa majhuulu min athamina akhraja xadiidahu albuqaariyu fi ladabi اlmufrad ayb ibni yaziid alsadiy can fulaan qaala halkaa marka can fulaanin buu yidhi mana la yaqaano waa mubham qaala samictu burmata bna layth bni burmata anahu samica qabiisata bna alsadi marka burma ninkan burmat alasadi maqbulu min asaadisa ninkan uu ka maqlayo qabiisatu bnu lsadi qabiisatu bnu burma ayaa la yihaha alasadiy mukhtalafun fii suxbatihi suxbadiisa marka waa laysku khilaafay ibnu xibbaan hiqaati taabiciin uu ku daray ayb inuu laakiin waxaa xoog badan saxaabi uu yahay qaala wuxuu yidhi kuntu cinda nabiyi sal l slam nabiga agtiisaan joogay fasamictuhu yaquulu waxaan maqlay isagoo dhahayo ahlu lmacruufi fi ddunyaa hum ahlu lmacruufi fi laakhirati dadka ahlu macruufka adduunyada ku ah aakhirana ahlu macruuf iyagaa ku ah wa ahlu lmunkari fi ddunyaa ahlu lmunkari fi laakhirati xadiidkan bazaar baa soo saaray fii musnadihi can nasr bni caliyin can khaazimin abi muxamed can caطaaءi bni saa'ib can naafic can ibni cumar dariiqaas uu kusoo saaray ayb bazaarna wuxuu yihi laa naclamu asnada caطaaء can naafic can ibni cumar ila hada اlxadiid bazaar bazaar ayb xadiidka ibnu abi shaybana waa wariyey musanafku kusoo saaray an abi min ariiqi abi mucaawiya can caasim can abi cuhmaan can nabiy sal l slam abu cuhmaan innahdi waa taabici mursalnimo kusoo saaray manaa ayb sidoo kale ibnu abi dunyaana fi istinaaci lmacruuf isagana mursal ahaan usoo saaray ayb xadiidka isaga dhanba marka yani wuxuu leeyahay eh, sidaanuu ku yimid cabdullahi bnu limaam axmedna waa wariyey fi kitaabi zuhdi can abiihi can hishaam bni laaxiq can caasimin alaxwal can abi cuhmaan can salmaan alfarisi uu keeni doonaa taasna oo salmaan buu kusoo daray xaafid alcuqayli fi ducafaa alkabiir wuxuu yidhi tarjamada hishaam bnu laaxiq daciif inay tahay buu sheegay cabdullaahi bn imaam axmedna wuxuu yidhi qaala abii hishaam bnu laaxiq katabnaa canhu axaadiia can caasimin alaxwal can salmaan rafacahaa laa yarfacuha annaas axaadiid isagu kor yeelay dadkana aynan kor yeelaynin oo uu ku khilaafayaan ku haynaa buu yidhi waana tanaaba ka mida ayb xadiidkan abuu nucaymna waa wariyey alasbahaani fii macrifati asaxaaba juska labaad laba kun saddex boqol soddon iyo shan dabcada madaaru lwaطan raqamka shan kun toddoba boqol iyo afartan xadiidkan uu wariyey riwaayadiisa marka muhimaday leedahay isaga wuxuu yidhi nasru bnu cumara bni yaziid ibni qabiisata ibni burma qaala samictu burmata bni leyth samictu burmata marka muhimadda ay leedahay maxay tahay can fulaanintaa waa ka maqantahay isaga can fulaaninta waa ka maqan maqantahay weliba samictu bouna isticmaalay meeshaa marka de riwaayadan marka waxay tilmaamee middan hadda annaga noo dhigan adabulmufradka bayna eh, nusayr bnu cumar iyo burma waxaa u dhexeeya can fulaan riwaayadaas abuu nucaym macrifatu saxaaba uu ku wariyey oo isla xadiidka ahna can fulaaninta male booskeedana samictu baa ku jirto samictu markay ku jirto waa muhiim lanna haddii hadda ay iska ahaan lahayd can burmata ay iska ahaan lahayd ama tadliis iyo waxbaaba la dhehi lahaa laakiin samictu hadda haddii mar la yidhi inqiaaca aad bay uga sii fogaanayna sidaasuu marka macrifatu saxaaba uu ku wariyay abuu nucaym ayb xadiidkan marka isagoo mursala xoog badan yahay isagoo mursala la wariyey abu cuhmaan annahdi wouna keeni doonaa dhowr baab kabacdi meelahaas inuu keenaa laga yaaba ama baabkan xadiidka ugu dambeeya ku keeni doonaa ayb marka waa dhici kartaa marka irsaalka mursalkaas iyo kan iyo waxyaabahaas oo dhan in laysku xoojiyo ayb halkan wuxuu leeyahay marka mucalliqaani saxiixun ligayrihi arawd nadiir ayuu sheekh ilalbani ku saxiixiyey buu leeyahay rawd nadiirkana waa mucjamu sagiirka ayuu takhriij iyo tartiib iyo waxbuu ku sameeyey waa awalu kitaab albani ou alifo waa rawd nadiirka walidaalika asaga lama daabicin kolley fii xayaatihi wuxuuna dhihi jiray inaan la daabicin anaa sidaas go-aansaday leanna wuxuu leeyahay qofka mu-alafaadkiisa ugu horeeya inuu daabaco bannaanka soo dhigo waa laga fiican yahu dhihi jira isagoo labaatan iyo labaatan jir meelahaasu alifay meeluu iska dhigtay marka waa u laaban jiray laakiin waa ka waxbaa marka isaga waa u noqon jiray laakiin bannaanka sooma dhigin qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil marka xadiidkanna marka waxyaaba u marqaati kacayayana waa iska jiraan qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil wahuwa abu salamata tabudakiyu qaala xadaanaa cabdullaahi bnu xasaan alcambariyu cabdullahi bnu xasaankan waxaa la yidhaha abuljunayd alcambariyu ayb laqabuhu citriis maqbuul ayuu yidhi ibnu xajar laakiin waa majhuululxaal qaala xadaanaa xibbaanu bnu caasim wa huwa atamiimiyu alcambariyu maqbulu ayضa akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi اlmufrad wa kaana xarmalatu abaa ummihi xarmalaha soo socdo meeshan xadiidkan si fiican isaga feeriya wa kaana xarmalatu xarmala aawe kan soo socdo ninka saxaabiga xadiidka wa kaana xarmalatu xarmala wuxuu ahaa abaa ummihi cabdullaahi ibnu xasaan eh, yacnii xabaan ibnu caasimkan hooyadii aabbihiisu ahaa yacnii awowgiisu ahaa waa hooyadiis dhalay mafhuum ayb wa kaana xarmalatu wuxuu ahaa abaa ummihi hooyadii aabbaheedu ahaa ayb hooyadii eh, awowgiisu ahaa hooyo ayb markaasuu yidhi faxadaatnii faxadaatniida yaa wata marka waxaa wato cabdullaahi eh, bnu xasaankaa wato cabdullaahi bnu xasaan ayaa wata wuxuu ahaa cabdullaahi bnu xasaan alcambariyu qaala xadaanaa xibaanu bnu caasim wa kaana xarmalatuna wuxuu ahaa abaa ummi xibbaanu ahaa warkaas cabdullahi bnu xasaan baa dhahay wa kaana xarmalatu abaa ummihida wax dhahay faxadaatnii cabdullaahi bnu xasaan baa wuxuu yidhi faxadaatnii safiyatu ibnatu culayba wa duxaybatu ibnatu culayba ayaa iyaguna ii sheegeen yani xadaanii xibaan faxadaatnii haddana safiyatu wa duxaybatu meeqo sheekhu qabaa marka cabdullahi bnu xasaan saddexuu qabaa sheekh xibaan bnu caasim safiya duxayba mayla socotaanna lama socotaan cabdullaahi bnu xasaan xadiidka wuxuu ka wariyey xibaan bnu caasim markuu xibaan ka wariyey buu jumlo yar soo dhexgeliyo xibaankaasu xarmalaha soo socdaa awow u ahaa buu yidhi hooyo haddana xadiidkii faxadaatnii waxaa ii warisay sidoo kale ii sheegtay sida xibaan iigu sheegay safiyatu ibnatu culayba wa duxaybatu ibnatu culayba labadaa gabdhood wa kaana xarmalatu wa kaana jadduhumaa awowgood xarmalatu xarmala wuxuu ahaa abaa abiihimaa aabbahood aabbihii dhalay yani wax saas usii dhib badan maaha yacnii duxayba iyo safiya xarmala wuxuu u ahaa awowgood aabahoodu dhalay ayb xibbaanu bnu caasimna wuxuu dhalay hooyadiisuu dhalay intaas bis xadiidkana cabdulaahi bnu xasaan wuxuu ka warinaa saddex qof ayb markaa wuxuu yidhi wa kaana jadduhumaa xarmalatun abaa abiihimaa buu ahaa anahu ahbarahum wuxuu u sheegay anahu ana xarmala ayb anahu shanigu yacni ahbarahum wuxuu u sheegay waxay u sheegeen iyaga ahbarahum ayb can xarmalata bni cabdillaahi anahu kharaja meeshaas marka xoogaa rakaakaa ku jirta sida xadiidku ku socdana waxay tahay kutubtuna u badan yihiin lagu wariyey cabdullaahi bnu xasaan xadiidkan wuxuu ka warinayaa xibbaan safiya duxayba iyagana waxay ka warinayaan awowgood xarmala ayb laakiin anahu akhbarahum can xarmalata waxaad moodaysaa marka in nin kale ku kala dhex jiro xarmala iyo saddexdan qof ninkaasina uu u muuqdo aabbahood safiya iyo duxayba aabbahood oo culayba la yiraahdo culaybahana inuu ka warinayo aabbihiis xarmala ayb saas inay jirtaad moodaysaa waana waxaa ku kalifay sheekh alalbani uu yidhi bacdi nusak oo adabulmufradka can ayaa ku taalo uu yidhi yani can xarmalata midda can xarmalata bni cabdillaahi baa ku taallo cantaasina waxay ku tusee buu leeyahay xadiidka uu ku noqonaa safiya iyo duxayba aabbahooday ka wariyeen aabbahana wuxuu ka wariyey xarmala oo beyna safiya wa duxayba wa xarmala waxaa u dhaxeeyo aabbahood culayba isagu sidaas istusay sidaasaana la raajix noqotay makhduud baana cantaas ay ku taallaa buu yidhi laba marka makhduud qadiima isagana can ma dhigaayo feeri maqduud aadabulmufrad eh, oo qadiima can ma leh laba matbuuca oo la daabacay la daabacay kun saddex boqol iyo lixdii hijriga iyo mid kun saddex boqol iyo sagaalkii la daabacayna canta ma leh in allaale intii xadiidkan warisayna meelaha lagu wariyey waa sheegi doonaaye tahdiibulkamaalkaaba ka mida misyi xadiidkan tarjamada xarmalow kusoo ku wariyey wax an sheegay kuma jiraan bayhaqi shucab shucabulimaanu ku wariyey dad badan saasoo kale yani wax culayba nin la yidhaahdana tahdiibulkamaalka iyo tahdiibu tahdiibka iyo taqriibka midna male culeybuu marka hadduu riwaayo ku leeyahay meeshan tahdiibulkamaalka waa lagu sheegi lahaa soo maaha maafi maleriwaay mahasafiya iyo duxaybana marka eh, tahdiibulkamaalka uu keenay tarjamadooda wuxuu ka dhigay wuxuu yidhi rawat can jadiha jadiha xarmala intii sheegtayba saasay tilmaameen marka waxaad moodaa cantaasi nuskada ay ku taallo inaysan saxnayn xataa dabcadan oo khaanjiga madbaca alkhaanjiya wax badanay u laabatay makhduudaad fiicanay u laabatay can male iyadana marka cantu waxaad moodaa inay khata tahay isaga laakiin sheekh alalbani waxuu istuscantuba inay saxsan tahay wuxuu leeyahy xadiidkana inqiaacowba uga baxaa buu leeyahay aaw inqiaaci marka inqiaaci wuxuu ka dhigay safiya iyo duxayba aab awowgood inaysa waxbaba ka warininba aawo marka yaa sheegay ma leh cidna ma sheegin isaga haddana wuxuu yidhi cabdullaahi safiya iyo yacni duxayba ma sugnaanin awowgood inay ka maqleen ilaa fi hadihi riwaaya riwaayadana cabdullahi bni xasaana ku jiri oo xataa haddii la yiraahdo canta la keeno culayba lasoo geliyo sow riwaayada cabdullahi bni xasaan ma isbedelaya isbedeli maysa mizi iyo ibnu xajar tahdiibtahdiibu eh, tahdiibka iyo iyo dhammaantoodna wax inqidaaca ma sheegin bal waxay yidhaahdeen rawat can duxaybe iyo safiyadan labada iyo xataa xibaan bnu caasimka aan xarmalay ka wada wariyaan kulligood wax meeshaas yani hakasho iyo khilaaf iyo warna ma keenin marka sheekh alalbani isaga waxaa u keentay haddana isaabada ibnu xajar yaa xoogaa ishkaal keentay oo isaabada ibnu xajar wuxuu yidhi xarmalatu bnu isaabadii marka wuxuu ku yidhi ayb xadiiuhu fi ladabi اlmufrad xarmalat bnu caasim qaala abu xaatim xarmalatu bnu cabdillaahi bni iyaas qaala abu xaatim lahu suxbatun ayuu yidhi markuu saa yidhi buu yidhi rawaa canhu waxaa isaga wax ka wariyey ibnuhu culayba ishkaalku meeshuu ka yimid meeshaas rawaa canhu ibnuhu culayba culaybihii buu meesha soo geliyey ibnu xajar khulaasat lqowl laakiin haddana markaasuu xadiidkii xasaniyey ibnu xajar oo wuxuu yidhi adabulmufradku xadiidkiisa ku yaalla biisnaadin xasan ayuu sheegay marka laakiin xadiidka meelaha lagu wariyey abaqaatu ibni sacad waa lagu wariyey xilyat lwliyaa abaqaat lasfiya waa lagu wariyey bal xilyaha abuu nucaym wuxuu yidhi can xibaan bni caasim qaala xadaanii xarmalat bnu iyaas buu yidhi qaala xadaanii xarmala bayhaqi shucab liimaanka uu keenay can xarmalata sidoo kale u keenay abulqaasim taymi qawaamu sunna atarhiib watarhiibka sidoo kale xarmalatu qaala xadaa wuxuu yidhi xibaan bnu caasim qaala xadaanii xarmalatu tahdiibu lkamaalka tarjamada xarmala sidoo kale culayba marka meeshaan ma lagu soo darin cantaasina marka ma iyadaa moodaa inay qalad uu ku jira leanna kitaabka nusakhiisana uma badna canta kutubtii kale xadiidka warisayna mma sheegaysa aniga hadda kan waa ii qorayaa midka kale ma dhigaaya cantaasna waayahay marka wuxuu leeyahay wa kaana jadduhumaa xarmalatu abaa abiihimaa anahu ahbarahum anahu kharaja saasoo kale dhigay xarmala marka anahu kharaja iyaga marka xarmale saa uga warinaa cantaani marka male can xarmalata bni cabdillaahi male anahu kharaja waa baxay xarmala xataa ata nabiya sal l slam ilaa uu nabigay u yimid fakaana cindahu agtiisau ahaa xataa carafahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam ilaa uu nabigii ka gartay falama irtaxala muddou la joogay markaa falama irtaxala marku rartay ka tegayay qultu fii nafsii nafsadeyda waxaan ka iska iri buu yidhi wallaahi la aatiyanna nabiya sal l salam ilaahan ku dhaartee ayb idiin dhiga meeshaas nabigaan u tegayaa xataa asdaada min alcilmi haahay saan cilmi usoo ziyaadsado ilaa cilmi ka ziyaadsado faji'tu amshii waan imid anoo soconaayo xataa qumtu ilaa istaagay bayna yaday hortiisa faqultu waxaan idhi ta'murunii maa ta'murunii acmalu maxaa i amraysaa inaan sameeyo qaala yaa xarmalatu iiti lmacruufa macruufka la imow wajtanib ilmunkara munkarka ka dheerow uma rajactu waa laabtay xataa jiitu raaxilata ilaa aan gaadiidkaygii imid uma aqbaltu haddana waa soo jeestay xataa qumtu maqaamii qariiban minhu ilaa aan istaagay meeshaydii meel u dhow faqultu waxaan yidhi yaa rasuul allah maa ta'murunii acmal maxaad i amraysaa inaan sameeyo qaala yaa xarmalatu iiti lmacruufa wajtanib ilmunkara wandur fiiri maa yucjibu udunaka maa waxa yucjibu ay jeceshahay oo cajabgelinayo udunaka dhegtaada waxaa cajabgelinayo an yaquula laka inay ku yidhaahdaan alqowmu dadka idaa qumta min cindihim haddaad agtooda ka kacdo faatihi laka aley yacni marka aad dadka ka kacdo waxa aad jeceshahay inay dhagahaagu maqlaan oo iyaga ay sheekadoodana ku saabsan la imaa waxaas yacni maxaad jeceshahay inay ku ammaanaan aad jeceshahan la ima wixii lagugu ammaani lahaa wandur fiiri aladii takrahu waxa aad nacayso an yaquula laka inay kugu yidhaahdaan alqowmu dadka idaa qumta haddaad ka kacda min cindihim agtooda fajtanibhu ka dheerow falamaa rajactu markaan laabta tafakartu waan fakaray faidaa humaa lam yadacaa shay-an waxba kamaba aynan teginba labadaas labadii waana oo nebigu isiiyey waxbaba kama teginba iiti lmacruufa wajtanib lmunkara ayb waxba ma aynan reebinoo khayr oo dhan iyagaasay marka ayuu ku dhammaaday marka xadiidkan daciif weeyaanoo dacfi baa ku sugan dacfigana wuxuu kaga jira cabdullaahi bnu xasaan baa la gooni noqday inta kitaabee lagu wariyey dhammaantood cabdullaahi bnu xasaan unbaa yaa ku jiro sanadkooda cabdullaahi bnu xasaan marka markuu ugu yaryahay mutaabaco u baahan yahay ilaa xadiidkiisu waa daciif xadiidkan marka daciif weeyaan ibnu xajar isaabada wuxuu yidhi isnaadku inuu xasan yahay buu ku sheegay taasna marka waxaa weeyaan waa ariib ayb oo wuxuu yidhi ninka xarmalat bnu cabdillaahi bni iyaas qaala abu xaatim lahu suxbat rawaa canhu bnu culayba waxadiiuhu fi ladabi اlmufrad lilbukhaariyi wa musnadi abi dawuud aطayaalisiy waغayrihima biisnaadin xasan ayuu yidhi marka sheekh ilalbani waa tacqiibiye meesha isnaadkuna inuu ninkan ku jiro sheegay ninkanna xadiidkiisa inaan la xasanin karin sidaasna marka waa yani sawaab ayb marka xadiidku waa daciif dabcan ya anahu ahbarahum ha xarmalo way faacilku ahbara xarmalatuhum saddexdaas u sheegay oo kala xibaan safiya iyo duxayba meesha marka cantaas oo ku moodsiinayso in aabahood labadan gabdhood aabahood ay ka warinayaan baan ku jirin meesha qala xadaana xasanu bnu cumar qala xadaana muctamiru qala dakartu liabii xadiia abi cumaan abi cumaan inahdi xadiikiisa can salmana anahu qala ina ahla almacruufi fi dunya hum ahlu lmacruufi fi laakhira faqaala inii samictuhu min abi cuhmaan aan ka maqlay yuxadiuhu can salmaan isagoo ka sheegayo facaraftu ana daka kadaka facaraftu waxaan gartay an daaka kadaka kaas inuu sidaadaas yahay famaa xadatu bihi axadan qatu ma aanan u sheegin qofna hadda ka hor marka yani wuxuu ka wadaa salmaan in lagu sheego yaan meeshii ku jirin ayb oo muctamir wuxuu leeyahay dakartu liabii aabay baan u sheegay xadiida abi cusmaan can salmaan muxuu ahaa ana ahla almacruufi fi dunya hum ahlu lmacruufi fi laakhira faqaala inii samictuhu min abi cusmaan yuxadiuhu can salmaan yaan maqlay facaraftu ha ku yaal adig ana daka kadaka arrinku inuu sidaa yahay famaa xadatu bihi axadan qatu qof uma sheegin laakiin marka waxaa laga yaabaa in macruufku ahlulmacruuf fi dunyaa inay ahlulmacruuf noqonayaan waa sidaas waa tahay laakiin xadiidka in yacni salmaan lagu xiriiriyaa war ku jiraan qaala xadaanaa muusa qaala xadaanaa cabdulwaaxid can caasim can abi cuhmaan qaala qaala rasuulu sal l slam mila marka abu cuhmaanna waa taabici waa mursal yacni xadiidku mursal waaye sida saxda ah oo salmaan in meeshii lasoo geliyuu diidayaa ibnu abi shayba iyo imaam axmed fi zuhdi ayuu sidaas ugu wariyey wasaxiixu lirsaalu sida saxeixana marka irsaalkaas yaa saxeix ayb hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allah wslama calaa nabiyina mxamed